wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa isniin weeyaan taarikhdan waxay ku beegan tahay kuwii tobanka sanadku waa labada kun ah, barnaamijka ciyaaraha duhor idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qodobadaad ku eegi doon waxaa ka mid noqon doona yuroga isreebkiisa ayaa la ciyaari doonaa xulka wadanka bortuqal ayaa ciyaari doona sidoo kaleeto eh, welis iyo letfia wada ciyaari doonaan kroeshina almenia wada ciyaari doonaan sidoo kale waxanu eegi kulmadii la ciyaaray xulka wadanka denmark ayaa hal gool waxba kaga badiyey finland sidoo kaleet xulka wadanka netherland iyaguna laba gool iyo halay ku garaaceen xulka wadanka ireland sidoo kale waxaanu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray iyo wararka ugu waaweyn ee suuq filiibsiga iyo weliba toddobaadkan oo ciyaaraha soo laaban doona qodobadaas iyo qodob kaleet aynu eegi doona dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho hagaga dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddiinu eegnana koobka yuroga isreebkiisa ayaa weli socda iyadoo markaa toddobaadkan uu ku egyahayba xulalka kadibna toddobaadka soo socda horyaalada waaweyn laisku soo laaban doono sanadkan markaynu eegno xulka wadanka ingiriiska iyo weliba xulka wadanka faransiiska sidoo kale wadanka sbain iyo weliba xulka wadanka talyaaniga inkastoo talyaaniga xaalad uu ku sugan yahay laakiin waxaa jira ilaa afar wadan oo sanadkan loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan yuroga laakiin talyaaniga mar weliba wadan weyn isaga ayaa ku guuleysay eh, labada kun iyo kow iyo labaatankii labada eh, sanadkii hore ama yurogii labada kun labaatankiina waxaa talyaaniga sanadkan inkastoo gruubyada ku jiro gruub adag laakiin weli waxa uu ka mid yahay wadamada aad ku khatarta badan markaynu eegno kulmadii la ciyaaray eh, waxaa ciyaaray xulalka netherland weliba ireland xulka waddanka netherland waxaa hogaaminaya ronaldo kuman oo ah tababaraha xulka wadanka netherland xulkan eh, markii aynu eegno sanadkan waxay kamid yihiin xulalka aadka u khatarta badan inkastoo eh, netherland uu aad iyo aad ula kaxun yahay laakiin sanadkan sanad qurux badan ay qaadan karayaan inkastoo faransiiska uu gruubka ku jiro netherland dhammaan kulamadii ay ciyaareen afartii jeer ugu dambeeyay ee isreebka saddex ka mid ah ayay badiyeen hal jeer ayaa la garaacay sideed gool ayay dhaliyeen halka shan goolna laga dhaliyey markaynu eegna xalay laba gool iyo hal ayaa ay ku garaaceen xulka wadanka ireland camberg ayay ku sameeyeen oo ciyaaryahanka gudi gagboy goolka barbaraha keena kadib ciyaaryahaankii u ciyaaray xulka wadanka ireland oo gool koowaad waa ninka lagu magacaabo aadamida oo gool rigooraha uu dhaliyay xalay kadibna gagbo ayaa goolkulaad dhaliyey daqiiqo kadibna ciyaaryaanka wegoros waa ciyaaryaankii hore kooxda kubada united ninkan xulka wadanka netherland waxauu kamid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan xalay waxaa ciyaarayay virgil fantaji weliba nathan ake ee shakila gelinaya maadaama kulankii ugu dambeeyey uu dhaawac soo gaaray laakiin xalay ciyaarta waa u dhammaystay isaga iyo weliba virgil fandaj iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo mathias delect ayaa saddexda ciyaaryahan ee difaaca ahaa halka danfurs iyo weliba ciyaaryahanka berlin iyo falinka dijon ay kamid yihiin ciyaartooyda ugu muhiimsan xulka wadanka netherland sidoo kale shafe simons iyo ciyaanka lagu magacaabo daniel malin iyo weliba godi gagbo markii aynu eegno gruubkan xulka wadanka faransa ayaa hogaaminaya waa gruubka labaad ama gruub b faransiiska shantii jeer ugu dambeeyeyba uu ciyaarayay shan jeer ayuu badiyay ko iyo toban gool wax goolaha malaga dhalin halka wadanka gariigana sanadkan uu ka mid yahay wadamada aadka u khatarta badan oo gruubkan waxaa laisku haysta kaalinta labaad oo gariiga iyo weliba xulka wadanka netherland ayaa ishaya gariiga sagaal dhibcood ayuu leeyahay halka wadanka holland ama netherland uu leeyahay sagaal dhibcood gariiga shantii jeer ee ugu laba jeer ayaa la garaacay oo markii la eego saddex jeerna way badiyeen toban gool ayay dhaliyeen halka xulka wadanka netherland shantii jeer ama afartii jeer ugu dambeeyey markii la eego afartaa saddex ka mida ah uu badiyey hal kulna la garaacay faransiiska ayaana garaacay markii la eego gruubkan ireland iyo weliba xulka wadanka gibraltar ayaa gruubka uga hooseeya marka waxaa la saadaalinayaa faransa iyo weliba netherland inay soo gudbi karayaan gruubkan iyo xulka wadanka griig inkastoo griiga uu dabcan uusan dabyarshideen marka netherland iyaguna ireland ayay laba iyo hal kaga badiyeen dhanka denmark aad yaad iyaguna ay u wacdareynayaan waxay garaaceen xulka wadanka finland kulan xiise badnaa finland ayaa soo dhaweysay xulka wadanka denmark ciyaaryaanka lagu magacaabo hojborg oo ciyaaraha kooxda kubadda cagta sporis iyo goolka koowaad ama gool guusha dhaliyey eh, waa denmark weeyaan haystaan ciyaartooy khatar badan sida ninka lagu magacaabo eh, eregsion hobog weliba ciyaartooy kale oo aad iyo aad u tayo sare leh waxaa jira ciyaaryahan rasmus hojland la yiraahdo oo ciyaara koox cagta united bredwet marka ciyaartooy daayaray haystaan xulka wadanka denmark gruubkan waxaa hogaaminaya gruubka denmark uu ku jiro gruubka haj waxaa hogaaminaya wadanka slovania oo saddexiyo dhibcood leh lixdii jeer ugu dambeeyey afar ka mid ay guuleysteen oo sirreebka halka denmarkna uu gruubku kaga jiro kaalinta labaad oo saddexiyo toban dhibcood ayay isleeyihiin slovania waa slovenia iyo weliba xolka wadanka denmark denmark lixdii kun ugu dambeeyey afar ayuu badiyey hal jeer barbaro iyo hal jeer oo guuldar halka fiinlandna kaalinta saddexaad uu ku jiro khasakhistan kaalinta afaraad naather xulka wadanka lagu magacaabo northern ireland uu ku jiro kaalinta shanaad halka xulka wadanka samarino uu wax dhibco usan lahayn uu gruubka ugu dambeeya marka gruubkan waxaa la saadaalinaya iyo weliba xulka wadanka denmark inay kusoo bixi karayaan markii aynu eegno dhanka kale griiga shan gool ayuu kaga badiyey xulka wadanka gibraltor halka albania iyo weliba poland ay wada ciyaareen poland robert londwiski markii uu joogo xulkiisa waxa weya waayadanba waxaa xaaladiisii ma wanaagsana robert lwanduski xalay waa uu dhammaystay ciyaarta oo waxaa garaacay xulka wadanka albania ciyaartooyda xulka wadanka albania sanadkan waxaa yihiin sanad u qurux badan oo markii laga gruubka iyaga hogaaminaya xulka wadanka albania albania toban dhibcood ayuu leeyahay shantii kun lagu dambeeyeyna saddex ayuu badiyey halka jek republicna uu ku jira kaalinta labaad sideed dhibcood ayuu leeyahay xulka wadanka moldova sideed dhibcood poland lix dhibcood marka gruubka ayuu ku hari karaya xulka wadanka poland waa xulka uu ciyaaro roberto lewandwiski oo mid ka mid ah weeryahanada ugu waaweyn dunida ah waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddii nu eegno kooxaha chelsia barcelona iyo bayer mulig ayaa dhammaantooda isku dayayey inay la soo seexdaan xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta b g marco ferati inta loogu jiray suuqa hagagan ciyaaryahankan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa lala xiriirinaya kooxahaasi waaweynka laakiin hadda waxa uu ku biiri doonaa kooxda kubadda cagta al arabi oo ka dhisan waddanka qatar ferati ayaa la filayaa inuu u safro magaalada dooxa saacadaha soo socda ka hor inta uusan heshiis qaali a ah u saxiixin kooxda kubadda cagta al arabi kaasoo la sheegay in bilihii ugu dambeeyaba ay dalbo weyn ay ku dooneen ciyaaryaankan si kastaba haatee xiddigai qadka dhexe ayaa xiiso ka helay kooxo waaweyn oo reer yurub ah kuwaasiyo doonaya ciyaaryaankan sida laga soo xigtay mid ka mid a ah wargeysyada ugu waaweyn waddanka faransiiska kooxaha chelsia barcelona iyo bayer munig ayaa dhammaantooda dalabyo amaah ah u gudbiyey ferati ka inta uusan xirmin suuqa kaliibsiga sidoo kale kooxda kubadda cagta bj ayaa si cad u sheegtay in keliya iib toosa ay ku dooneen ciyaaryaankan ciyaaryaankan waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii ugu muhiimsaneyd kooxda kubadda cagta b laakiin hadda kooxda kubadda cagta al arabi ayuu ku biiri doonaa ciyaaryaankan ayaana shaaca ka qaaday in ugu dambeyntii yurub uu macsalaameeyey waxa uu ka mid ah mid ka mid a ah ciyaartooydii aadka u khatarta badnaa kooxda kubadda cagta b s g show. halkan haddiinu eegnana kulmada jira caawa ee koobka isreebka yuroga ka lagu qaban doono wadanka jarmalka haddiinu eegno xulka wadanka kroeshiya iyo waliba xulka wadanka armeniya ayaa wada ciyaari doona kulan xiiso badan caawa toddobada fiidnimo kulankaasi wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan haddiinu eegno gruupka kroeshiya iyo armeniya waa gruub markaa uu hogaaminayo wadanka turkiga sanadkan turkiga aad iyo aad ay u shidan yahay xulka wadanka turkiga ayaa hogaaminaya waana groub d weeyaan turkiga ayaa hogaaminaya shan kulan ayuu ciyaaray xulka wadanka turkiga shantii kulan ugu dambeysayna saddex ka ah ayay badiyeen hal ka ah ayaa la garaacay sidoo kaleeto hal kulan barbadhac ay galeen sideed gool ay dhaliyeen lix gool ayaa laga dhaliyey xulka wadanka kroatia oo xulka wadanka armeniya la ciyaaraya caawa ayaa ku jira kaalinta labaad sidoo kale armeniana waxay ku jiraan kroatia oo labaad ku jirta saddexaadna armeniya weyaan halka welis iyo latvina ay ku jiraan kaalinta afraad iyo shanaad hadaba kulankan markaynu eegno kurweshiya iyo weliba xulka wadanka hermenia kurweshiya eh, kulankii ugu dambeeyey xulka wadanka laafiya ayay shan gooli waxba ku garaaceen oo kulankii ugu dambeeyey kulankii ugu dambeeyey eh, labadan wadan ay wada ciyaarayeen waxa uu ahaa labada kun markaasina kulan farinali ayay wada ciyaareen markaasina kulanka barbadhac iyo ku dhamaada marka weli kulan heer caalami ah ma aysan wada ciyaarin xulalka korweshiya iyo weliba xulka waddanka armenia korweshiya weli waxa uu ciyaaraya ninka lagu magacaabo luka mudrij oo soddon iyo sideed sana jir ah ciyaaryahankan waa mid ka mid a ah ciyaartooydii taariikhda ugu wanaagsana kooxda kubadda cagta ee real madrid soo mara xulka wadanka korweshiya sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaano kale sida barsofij oo sacuudi arabiya ka tirsan oo u ciyaara mid ka mid ah sidoo kaleeto ivan bersij ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan layidhaahdo karamarij iyo weliba mattew cofsij iyo josgo gvardiol oo ka wada tirsan kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo macity marka kulanka wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kulmada ugu xiisaha badan iyadoona sidoo kaleeto kulmo kaleeta ay jiraan waxaa jira kulan kale oo xiiso badan oo gruubkan wada ciyaari doono welis iyo weliba xalka wadanka latvia wada ciyaari doona sidoo kaleeto kulankan eh, markaynu eegno waxa uu noqon doona mid kamida ah kulmada xiisaa badan caawa jira waxaa la ciyaari doonaa tobanka habeenimo dhaban waa xulka wadanka latviya iyo weliba xulka wadanka eh, looga magacaabo welise dhanka kaletana haddiinu eegnana bortuqiiska eh, ayaa la ciyaari doona xulka wadanka luxemburg ronaldo ayaana kulankan ciyaari doonin kulankii ugu dambeeyey jaala yaa la siitaa ka dhigan inuu seegi doono haddaba gruubkan waa gruubka ja ama jay weeyaan iyadoo marka xulka wadanka waa g weyaan waa groupka g xulka wadanka bortuqiiska iyo luxemburg oo inta badan labadan wadan waxaa guuleysta xulka wadanka bortuqiiska oo sideed jeer ayuu garaacay kulankii ugu dambeeyeyna luxemburg lix gool iyo waxba ayaa lagu garaacay ronaldo xulkan lagu magacaabo luxemburg aad iyo aad ayuu u jecelyahay kulankii ugu dambeeyena waxa uu ka dhariyay laba gool isagoo markaasi dabcan eh, noqday mid kamida ah ciyaartooydii xulka wadanka bortuqiiska oo yacni inta badan goolasha ku badsada xulka wadanka ee lagu magacaabo luxembourg haddaba eh, kulanka caawa uu maqnaan doona ronaldo laakiin waxaa ciyaari doona ciyaartooy kale oo xulka wadanka bortuqiiska ah oo aad iyo aad u khatar badan markaynu eegno eh, kulankii ugu dambeeyey hal gooli waxba ayay ku garaaceen xulka wadanka bortuqiiska xulka wadanka slovakia bruno fernandes ayaa dhaliyey shaxda caawa ku ciyaari karayaan waxaa weeyaan benado silva iyo weliba rafaelio sidoo kale waxaa jira ninka lagu magacaabo gonsalo ramos oo booska ronaldo buuxin doona maadaama ronaldo uu maqan yahay sidoo kale fatina balxinha bruno fernandes diego dilot anton silva eh, ruben dias joe cancelo iyo weliba diego costa oo ah golhayaha xulka wadanka bortuqiiska marka kulankaasina isha ayaa lagu hayaa oo gruubka eh, ja waxaa hogaaminaya bortuqiiska xulka wadanka bortuqal ee shantii kulan ugu dambeysayba shan kulan ayay ciyaareen shan jeer ayay badiyeen wax gooldara ah iyo weliba wax barbadhaa ah maysan galin shan iyo toban gool ayay dhaliyeen sidoo kaleeto xulka wadanka slovakia ku jira kaalinta labaad xulka wadanka slovakia shantii jeer ugu dambeeyay ciyaareen isreebka saddex jeer ka mid ayay badiyeen hal jeer ayaa laga badiyay hal jeerna markii la eego waa la garaacay oo shan gool ay dhaliyeen laba goolna waa laga dheliyay luxemburg xataa toban ayuu leeyahay oo ay qatar badan yihiin markii la eego kulanka laakiin kulan xiisa badan ayuu noqon doonaa xulka wadanka luxemburg shan jeer ayay ciyaareen saddex jeer ayay badiyeen hal jeer ay barbaro galeen hal jeerna waa la garaacay oo todoba gool ay dhaliyeen todoba goolna waa laga dhaliyey bosnia waxay ku jiraan kaalinta afaraad iceland waxay ku jiraan kaalinta shanaad xulka wadanka lechtensian oo ku jiro gruubka ugu dambeeya oo wax dhibco ah lahan oo shantii jeer ugu dambeysayba waa la garaacaya marka kulanka ayaa isha lagu hayaa ronaldo ma ciyaari doono marka yuroga isreebkiisana waxaa weya meel fiican ayuu maraya sidoo kaleet waxaa jira bosnia iyo weliba aslanaya wada ciyaari doona marka waa kulamada yuroga caawa jira weeyaan dhanka kalena haddiinu eegno kabtanka xulka qaranka ingiriiska ninka lagu magacaabo harrikane ayaa shaaca ka qaaday sababta ugu weyn uu ugu tegay sboris kuna biiray kooxda kubadda cagta bayer munig hayagan kane ayaa soo afjaray sagaaliyo toban sane xiriir ah uu joogay kooxda kubadda cagta sboris laga soo bilaabo heerka akademiyadda ilaa kooxda koowaad markaa ayuu waxa uu ka sameeyey waxyaabo waaweyn markii uu ka tagay kooxda si uu ugu biiro bayer munich heshiisna boqol milyan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in marka hore uu aad aad ugu murugooday inuu ka tago kooxda kubadda cagta sports kayn ayaa dhaliyey saddex gool intii uu ku biiray kooxda bayer munich waxaana uu si fiican ula qabsadayay kooxda sababta ugu weyn ee la filayay kayn ugu tagay sports kuna biiray bayer munich ayaa ahayd inuu xidigan guuleysto ama ku guuleysto koob laakiin hadda kayn ayaa ka hadlay sababta ugu weyn ee ka dambeysay tegista ama ka tegista kooxda sboortise kayn ayaa sharxay wuxuu yidhi waxaa jira hadalahayn badan oo ku saabsan koobab dabcan waxaan doonayaa inaan koob qaado laakiin taasi ma ahayn sababta keliya ee aan u aaday bayad munige waxaan dareemay inaan u baahanahay inaan ku ciyaaro heerka ugu sareeya haddii waxaan doonayaa ayuu leeyahy horumar sameeyo waxaan u baahanay inaan ka ciyaaro james liga iyo weliba koobo kale waaweyn keliya ma doona horyaalka berberliga taa oo ka dhigan in sports inta badan waxa weyaan aysan ka qaybgelin tartanka ugu xiisaha badan ee dunida mid ka mid ah tartamada ugu waaweyn weyaan champions leaga haddaba kayn ayaa waxa uu shaac ka qaaday in aad iyo aad u doonayo inuu markaasi dabcan kooxda kubadda cagta bayr munig uu wax badan kula guuleysto kayn ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii ugu firfircooneed kooxda kubadda cagta sporis laakiin ilaa hadda sporisna maysan tabin keyna ma uusan tabin kooxda kubadda cagta sbor sababtay tahay kooxda sboor sehel ciyaareedkan waxay ka mid tahay kooxaha bitinka oo aan la garaacin sababta ugu weyn waxay tahay son oo cadareynaya ciyaartooyda kale oo aad ku khatarto badan marka tobabaraha cusub kooxda kubadda cagta ee sborisna waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan wax badan ay sameyn karayaan sanadkan sboris waxa weyaan mucjiso ay sameyn karayaan horyaadka bremeleagana meel fiican waa ay ka gaari karayaan haddaba ciyaaryaankan kayn ayaa sidoo kaleeto waxa uu sharaxay eh, in sanadkan uu ku faraxsan yahay inuu ka ciyaarayo koob waaweyn ama uu ku guuleysan karo mid kamid a ah koobka waaweyn kayn markaynu eegno kooxda kubadda cagta sbolistan iyo markii uu yaraantiisa ka tirsanaa waxa uu dhaliyay gool eh, markii aynu eegno eh, byr munig ayuu hadda ka tirsan yahay oo saddex gool ayuu dhaliyey xulka wadanka ingiriiska wuxuu u dheliyey konton sideed gool lix ka midna caawin ayuu sameeyey marka kayn uu dabati waxa uu leeyahay aniga sbordis waxaan ugu soo tegay waxay tahay keliya inaan xeerar badan banooniga ka gaaro xiryaankan weli waqti ayuu haystaa inkastoo soddon sano jir yahay laakiin ciyaaryahaankan wax badan ayaa lagu xasuustaa waxaanu ognahay xilli ciyaareed inta badan xilli ciyaareed markii la eego ciyaaryahaankan goolla badan ayaa laga helaa oo u weeraan mar soddon gool mar toddobiyo gool mar soddon mar afar mar afar mar afartan mar soddon marka ciyaaryahankan ugu yaraan hadduusan waxba ku dhalin xil ciyaareedkii wuxuu ku dhalinayaa labaatan gool ilaa yal dhanka kaleetana hadaynu eegnon arsenal ayaa u eeday ama aad iyo iyaad u doonaysay fursad inay ka qaadato real madrid ciyaaryaanka ee lagu magacaabo federigo farlfardi markaas oo xidigan reer orugway markaasi aad u daayaraa laakiin arsenal waxa weeyaan ciyaaryahankan waa ay iska khasaarisay leeyahay oo isagoo aad u daayar ayay heli karayeen fadi falfardi ayaa ciyaaryahaan muhiim u ah kooxda koowaad real madrid tan iyo ciyaareedkii hore waxa uu ahaa ciyaareedkiisii ugu fiicnaa isagoo dhaliyey konton iyo lix kulan tartamada oo dhan isagoo dhaliyay labaiyo gool konton iyo lix kulan ayuu saftay labaiyo toban gool ayuu dhaliyay xidigan oo ka ciyaari karaya qadka dhexe iyo weliba garbaha weerarka ayaa haatan kamid ah xidigaha ugu fiican kubadda cagta ee dhanka booskooda laakiin arinta ayaa ka duwan ama ka duwnaan lahayd sida haatanba haddii arsenal ay la soo saxiixan lahayd xidigan sanado kahor wararka ayaa sheegaya in xidigan fadrigo falfardi oo lixi toban sano jir ah oo tababartii jaabaha ula qaatay arsenal labada kun tobankii arsenal ayaana iska diiday in ay afar milyan ee kula soo siixatay xidigan markii aan tababarka u aaday arsenal alakis waa uu joogay waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa i caawiyey mar waliba abaal ayaan u hayaa ama abaal ayaan u ahaan doona si fiican ayuu ii soo dhaweeyey waynuu ayuu sii raaciyay ciyaaryahaankan marka ciyaaryahankan waxa weyaan federico valverdi mar ayuu ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee arsenal marka hadda arsenal waxay haystaan xidiiqa dhexe oo daayara sida ciyaaryahanka martin odigaad digras ay haystaan sidoo kale kayaha fartis marka mustaqbalka arsenal hadda aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay iyadoona arsenal sanadkan loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan horyaalka brimer league ilan sababta tahay arsenal sanadkii hore kaalintii labaad ayay galeen oo keliya shan dhibcood ayaa horyaalka brimer league looga qaaday sanadkanna waxay ka mid yihiin kuwa ugu khatarta badan ku guuleysan karaya horyaalka brmeliga ugu dambeyntiina haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool ayaa si gaar ah ugu naxday shaqada laga ceeriyey tababaraha xulka wadanka jarmalka ninka lagu magacaabo hansefelik tababare hensefelik ayaa eh, laga ceeriyey shaqada tababarka xulka qaranka jermani kadib guuldaradii kasoo gaadhay xulka qaranka jabaan warkan ayaa ah mid ka naxiyey kooxda liverpool kuwaasiyo wadnaha iminkaba farta ku haya xulka qaranka jermani ayaa haatan bilaabay raadinta tababaraha cusub ee shaqada ee ka bedeli doona ninka lagu magacaabo hinsi felix heliiska tababarayaasha u sharxan inay qabtaan xulka qaranka jermani waxaa hogaaminayaa tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordin colobe xiriirka f waa xiriirka f ega ayaa sheegay in tababare colob uu yahay tababaraha ay ku riyoonayaan inuu noqdo tababaraha cusub ee xulka qaranka haddaba tababarahan liverpool iminkan yordi colob isagoo qodhiisii waxa uu doonayaa inuu ka tago kooxda kubadda cagta liverpool tobabaraan ayaa muddo usoo joogay kooxda kubadda cagta liverpool waxaa ula qaaday horyaalkii oo soddon sano dabadeed james league ay ula qaaday koobka efe kaabka ahaa karawa kaabka dhammaan koobabka laga dhigo yurub iyo weliba gudahaba ingiriiska waa u qaaday marka maadaama yordan colob isaguna waxaa weyaan sanadkan haddii uu joogo ama uu layliyo liverpool wuu ka tegi karayaa inkastoo leeyahay liverpool xataa haddii uu ka tago ee tobabara yordan colob waxay qaadan karayaan oo si fariya ay ku heli karayaan ninka lagu magacaabo hensefilic hensefilic waa nin khatar badan inkastoo xulku ku fashilmay laakiin ninkan waa mid ka mid a ah tobabarayaasha ugu wanaagsan kubadda cagta soo maray oo waa ninkii labada kun labaatankii marka tobabarahan ayaa leeyahay qodhiisii felix waxa macquul ah in isaga xataa loo door tobabaraha liverpool laakiin yordan colob isagu waxa uu ku faraxsan yahay sii joogista kooda kubadda liverpool guud ahaan dhegeystayaa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynaya barnamijka barnamijka saxiigana la kulanti